alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmusanifu raximah اllahu tacaala faslu taxilu الطahaaraة min kuli inaaءi ظaahiri ila الdahaba wاlfida musanifka raximah اllah fasalkan isaga ah uu meeshani ku dhig u dhigay wuxuu ku xiran yahay oo uu ku xiray fasalkii ka horreeyey lianna waxaan kasoo maray kasoo baxnay biyihii baan kasoo baxnay iyo xukunkoodii waxa daahira iyo waxa nijaasa iyo wax mutahir ligayriha iyo wax daahir linafsiha anwaacdoodan kasoo hadalnay biyuhuna waxay ahaayeen madruuf bay ahaayeen awaaniduna waa darf darf iyo madruuf bay marka isku yihiin baabkan iyo baabkii ka horreeyey waxay isku yihiin daraf iyo madruuf bakshadda waxaa lagu ridaa waxaa la dhaha darf la dhahaa waxaa lagu ridaayana madruuf waay marka haddii biyo la sheegay meel bay ku jiraan meesha lagu qaato ee lagu kaydiyo ee loo isticmaali karo awaanida iyo weelasha wey saaka waxaan soo maray inay jirto wasaa'ilu aطahaara wax la yihahdo afar wasilaan sheegnay aya wax ka sheegi kara wasaa'il aطahaara cabdullahi alma wturaab alxajar wadibaaq wdaabiq wasaail wasaaishii iyaduna awaanidan ku sheegnay weelasha marka weelashii waa darafkii biyihii laga so aan soo marrayna madruuf wey marka munaasabadaasa ka dhexaysa wuxuu lehy musanifka raximah اllah taxilu طahaaratu طahaaradu iyo ku dahaaro qaadashadu xalaal wey min kuli inaa'in weel kasta xaggiisa biyaha ku jira lagu dahaaro qaato weel kasta in biyo lagu shubto oo lagu dahaaro qaato waa banaanta inaaha iyo weelkaasoo daahiran isagaba daahira weelka isaga markuu biyo lagu shubanayo waa inuu isaguna daahir u yahay ama hadduu weel nijaas nija najisulcayna ama mutanajisa u yahay de wixii lagu shubana waxaa wey nijaas buu noqonaya marka daahirin unbaa shardi ah hadduu yahay ka waran alinaau lmaqsuub weel lasoo dhacay lasoo xaday hadduu yahay bahaarada iyo masalada ayada calaaqa lamale waxaa weeyaan waa masala khaarijia ithmi khaarijia wey sidiisaa lagu haystaa dulmiguu galay laakiin biyaha iyo waxa ku saabsan nijaaseyn mahayaan bisababi alghasbi tuuganimada lasoo sameeyey ma nijaaseynayaan weelku sidiisu daahir u yahay ila adahaba walfida wuxuu kasoo reebay weelashio idil ee uu camimay taksiis buu geliyeyoo dahab iyo fida ilaaduna waxay kamid tahay adawaat taksiiska kamid ta ogtihin adawaat almukhasis almutasil marki la yirahdo waa kusoo marray usul fiqiga mukhasiska wuxuu qaybsamay almukhasis almunfasil walmukhasis almutasil ah, istinaha iyo adawaat shardiga iyo kamid aha sifada iyo marka caamkii min kuli inaayin kulliga cumuum bay faa'iideyn jirtaye ila dahaba walfida laga soo istinooday oo laga soo khasisay ama weelashii kale iyadu saas camuumkooday ku hareen caam haddaad maqashana khaas hadduu galo khaaska asaga caamkao dhan ma burburinayo cumuumkiisi ma burburinayo ee jus-iyaadkii iyo masaa-ishii asaga uu soo reebtay besa ah, buu xugun kala qaadan ama alcaam yabqa calaa cumuumi intii kale ifraadtii kale iyo masaa-ishii kale cumuumkiisi ku haraya marka nabiga alayh isalaatu wasalaam waa ka weysaystay weel laga sameeyey maqaar iyo jildi waa ka weysaystay qadax iyo dhiil khashab iyo geedo laga sameeyeyna waa ka waa ku weysaystay nabig alay salam mikhdab iyo tawr weel laga sameeyey dhagax laga sameeyey waa ku weysaystay aleyh isalaatu wasalaam ama dahabka iyo fidadu ayagu ma banaana waxaa loo xarimayna waxaa weeyaan lilkhuyalaai walikasri quluubi lfuqaraai baa la yidhi nin dahab gaaray oo dahab ku cabaayey biyo ku cabaayey shafeertanka iyo kibirka meeshu ka gaaray waad artaa waxaa kale hadee dadkii masaakiinta ah waxay cunaan baa la'aa iyo weelashii caadigaa ah baa la'aa iyo ninkan dahabka ku cabaayo qalbi jabay ku tahay in la qalbi jabiyo marka masaakiintana ma aha saas darteed bu nabiga alayh salaatu wasalaam dahabkii iyo marku ka hadlayo xariirta wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam gaaladaa iskale adduunyada aakharana muslimiintaa iskale wixii xuliya ku saabsanna haweenka xilun xaraamu lidukuuri ummati xilu inaafi ma kii riwaayo kalena ama wixii ku saabsan weelal rag iyo haweenba waa ka xaraan weel dahaba ah laga sameeyey weel fidna laga sameeyey ma banaano wixii xulla ah, laakin waa la isticmaali karaa dahabka haweenka oo khaalis ah fidladan ragga la isticmaali kara oo fargashi fidla ah nabigaaba lahaa caleyhi salaatu wasalaam oo naqshuhu muxamedun rasuul lahi ku qoran tahay ayuu rasuulka lahaan jiray sala allahu aleyh waalihi wasalam marka dahabkii weelasha laguma shuban karo laguma isticmaali karo sharaab iyo cunto laa tashrabu awaaniya dahab buu ku nabi aley isalatu wasalaam weelasha dahabka fi awaani dahab walfida walaa taakulu fi sixaafiha saxamadeedana cuntaha ku ridanina ku cunina labadaas waxa uu loo sheegay waa haalibka weelasha waxa looga qasdaa waxay tahay in wax lagu cuno wax lagu cabo ee isticmaalkii kale iyo qaababkii kale iyadana waa la diiday walmatliyu midkii wayaxrumu waxaa xaraanaba ku cadfan tahay daaway ku xidhan tahay dahab iyo fidada waa xaaraan wlmadliyun waa xaaraan almatliya ah, ila dahaba wاlfidata wاlmatliya iyo midkii la dharoobay matliga waxaa weeyaan dalaha dahabka iyo fidada iyo biyahooda ayaa weel saas weelasha la marinaya lagu dhalaalinaya hmm marka weel iska caadi aha oo nuxaas ahaa lakin dahab iyo fidlo biyahood la mariyey qaarta saacadaha qaarkood iska dhalaalaya dahabiga saaca dahabiya dhahayan waxaas biyaheedi baa la marinaya marka walmadliya iyo weelkii la mariyey ee lagu rinjiyeeyey biaxadihimaa labadaa dahabka iyo fidlada mid kamida rinjigooda la mariyey bixayu bay xaaraan noqon xiliga iyo marka yataxasalu minhu kasoo go-ayo weelka asaga ee madliga ah shay-un shay hadduu kasoo go aayo binaari bisababi naari markii dab lagu shiilo haddii weelka asaga ahaa iyo shaygii dahabka iyo fidada la mariyo rinjigooda dab haddii intii la saaro la dhalaaliyo wax dahab la dhihi kara ama fidlo la dhihi karo uu soo go aayo asaguna dahab iyo fidluu lamid yahay wey marka haddii intii la dhalaaliyo wax soo bixi bay u jirinba wax kumanoo la taaban karo oo ama dahab la dhihi kara fidlo dhihi kara u soo bixaynin taasa waxba dhibaataa male saas ka wada bxayu meel baa la diiday yataxasalu minhu uu kasoo xasilayo min almatli weelkii isaga ahaa ee dahabka iyo fidada riijgooda la mariyey xaggiisa shay un baa kasoo gu-i binaari bisababi naari naar markii lagu shiilo fayaxrumu marka waa xaaraam isticmaaluhu isticmaalu matliy kaa isaga ehe la rinjiyeeye dahab iyo fida lagu rinjiyeeyey isticmaalkiisa xaaraam wey cala arijaali ragga ka xaaraan tahay iyo wanisaa haweenka fi طahaarati in loo isticmaalo oo biyo inti lagu shogto weyse qaadashay lagu isticmaalo ayaa la xarimay walakni cunid iyo washurbi cabitaan ayaduna waa xaraam nasbaba si gaara ah ugu soo aroray wagayri dalika iyo waxaa lasoo sheegay keyrkood oo suruufulisticmaalki kala anwacda isticmaalka qeybihi kala wakada ikhtinaauhuna waa xaaraan in la yeesho oo la samaysto oo guryaha lagu xardho la dhigto bila isticmaalin wixii on la isticmaalaynin ayaduna xaaraan wey liana aliqtinaa yajuru ila listicmaali haaliban ba la yiri liana aliqtinaa yajuru ila isticmaali haaliban shay haddaad yeeshaad leedahay oo uu kaa hor muuqdo koob dahab laga sameeyo war bartaada yaalla maalin dambe waxaad ku shubanaysaa marka waxaa weeyaan sideedaba sadu daraac wax leedaha jirta sadu adaraac waa qaacida waxay kamid tahay usuul bacd fuqahaa ay daliishadaan maalig baa u badnaadeen lakin dhammaantood waa laga fahmaya wasaaisha wixii muxaramaada wasaaishiis muxaram wey man xaama xawla xima yushiku an yaqacna waa jirtaayo shayga dee xaaraamta in loo agtiisa aad warwareegtaba ficnaba inaad ku dhacdo ayaad ku dhowda inaad ku dhacdo ayaad ku dhowda marka waxaa weeyaan banaa-ada waxay ku jirtaa shayga asagae laga xarimay iskaga fogow iskaga fogow nin saxaabi ah oo samaystay dahab fargashiya nabiga alay slam ka tuuray markaas saxaabada waxay yidhaahdeen war soo qaado isticmaal si kale siyaalo badan baa jirtee wallahi laa aakudu qad ramahu rasul lah bi sal slam nabiga tuuray dib damba u noqon maayo saasaa la rabaa xata almiila miilkii oo min alfidati laga sameeye xataa waa xaaraan miilkii waa qoriga loo isticmaalo indhakuulka baalka indhakuulka la yihahdo baal waxaa jira qori yar dhaladii indhakuulka ku jirtay qori baa laku dhex jiro oo saa loogu soo baxsado deena indhaha laska mariyaa kaasagee qoriga ahay dhuubane miilka ah ayaa miil la yirahda qori qori qori qori indhakuulki wey min alfidati fidno laga sameeyey haddii fidno la diidana dahabka kasafogyahay walmudababu asaguna waa la diiday walmudababu midkii la qodbay bidahab dahab lagu qodbay tadbiibku waa qodob weel baad dilaacay markaasaa dee madaxa soo qaadatay silig dahaba waad ku qodobtay albaab baa kaa jeexmay kaa dilaacay markaasaa dee xarka dahab silig laga samey baad ku qodobtay qodobkii wey wlmudababu bidahab dahabka midkii lagu qodbay xaraamun xaraam wey weelka noocaas ee dahab lagu qodbay mutlaqan buu xaraam yahay mutlaqan wuxuu ka wadaa ama ha yaraado ama ha weynaado wax yaraata dilaaca waxwey inad ahaato muطlaqan xaraam wey waqiila waxaa la yihi aqisaaqa soo lahaa masaaisha khilaafka inaan mararka qaar ka hadlaa laga yaabaa somadhin marka waxaan ictimaadayaa maadahaba ilahi nawawiyu raximah اllah nawawi wuxuu ku tegey jaaziman xaalan goynayo oonan qiila iyo dhehaynin warka marka la jasmiyey wlmudabab bidahabi xaraamu muطlaqan waa war la goyey soo maartid a markaasu wuxuu yiri wa qiila qiilkaas raafici wey raafici baa saga qiilkaas ka leh qiila tafsiil lagu sameeyo dahabka kalfidati sida fidada oo kale la tafsiiliyo yaraan iyo badni iyo xaaje iyo hayr xaaje iyo ziiniya loo kala qaadqaado waxaa iskale alimaam raafici baa iskale laakiin nawowi wuxuu leeyahay dahab iyo fida isku mid maahe dahabku asagu sidiisaba waa la xiraya ma banaana lama isticmaali karo wlmudababu kii la qodbay bidahabi dahabka lagu tolay ama lagu hagaajiyey xaraamu weeyaan mutlaqan asagoo waxba laga reebaynin waqiila waxaa la yiri raafici weeyaane kalfidati buu lamid yahay ah, dahab iyo fidaha kala reebin oo waa sidee waa kan wa fidaduna in kaanat kabiira hadday weyn tahay fidadu liziinati isku qurxin darteedna loo xidho fahiya xaraamun xaraam wey oo wamase sakiiratu waa yartahay tahay fidadu lilxaajati baahi darteed baana loo isticmaalay xalla waa banaan yahi o mase waa yar tahayo liziinati baana loo isticmaalay ow kabiira waa weyn tahayo lilxaajati baa loo isticmaalay kuriha waa la nacay waa meeqa suuro saddex suuro wey fidadu meeqa suura loo qaybiyey saddex suuro maxay tahay mid mid la ogol yahay iyo oon muran ka taagneyn mid xaraama oo muran ka taagneyn mid karahiya middaas banaan waxaa weeyaan fidadu hadday tahay sakiira wa bixaaja waa wax yar baahi baana imaatay oo loo baahday xal way banaanta marka taa ayada a weeshii weelka kaa dilaacay koobkii kaa dilaacay baad ku tolatay wax yar oo macno lehen oo miiq ah ayaad ku tolatay xaajaa keentay wayna yartahay si ahaanba wax weyn maaha waa banaanta dhibaato male waxaa ku timid hadday tahay mid weyn fidadu oo ziine iyo isku qurxinna ay kaa tahay oon xaaje iyo baahi aanan hayn ayadana maxaa la yidhi xaraam wey labada xagga udhig maxaa soo haray hadday yar tahay afwan cafwan yana kaa khaldin muxuu yidhi in kaanat kabiira midda hore horta aan ka bilowno siduu kitaabka u qoray hadday weyn tahay ziine iyo quruxna quruxna loo isticmaalo maxaa idhi xaraam wey wayna weyntahay intaa leeg baa isticmaashay wax baahiyana kuma haysa ziine iyo qurxin bay ka tahay xaraam way tahay xag tuur dayib waa yar tahay oo sagiiro wey lilxaaja baahi darteed baad u isticmaalaysaa ah, sagiira weye lilxaaja xalla waa qumanahay ah, wax yar weeye xaajiya baahi baana keentay taana waa banaanta qodobka saddexaad maxay tahay wax yar weeye laakiin ziine iyo isku qurxin bay kaa tahay ama maahe xaajay kaa tahay laakiin mid weyn baad isticmaashay yukrah waa la nacaa saddexaasaa loo qeybiyey marka hadday weyn tahay ziinana ay tahay xagga utuur xaaraam wey hadday yar tahay xaajana ay tahayna way banaan tahay xagga utuur hadday yar tahay ziine ay tahay ama ay weyn tahay oo ay tahay ayaduna karaahiye wey saddexdaa suura ayaa fidlada loo kala qaaday oo midda u raafici leeyahay dahabkana aan xaggaa marino nawawina uu leeyahay may dahabku si ahaantii mutlaqan lama ogolo xaggaas u laakiin wixii baahi ah oo daruuro ah waa loo isticmaali karaa dahabka laftirkiisa haddii qofka sanka la jaro nin saxaabi ahaayo dadkii hore ee carabtii hore jaahiliga isdilayn jirtay sanka lagaga jafay laga gooyey wax kasta intuu geliyo wax kasta kuday ku qurmay oo kari waayo buu markii dambe jawharta gashana yiri wa macna tadbiib waxaa soo maray wayaxrum wlmudabib bidahabaas tadbiib maxaa la dhaha wuu ku fasiraya an yankasira waa inuu jabo mathalan mawdica an yankasira waa inuu jabo mawdicun minhu a ah mawduc meel baa jabay minhu min alina weelkii meel kamida ah jabay markaasaa fa yujcalu waxaa la yeeli mawdica alkasri meeshii jabidda fidatan fidlaa la yeelayaa tamsukuhu biha haysa fidal uqabto oo lagu xidho lagu qabto wa tukrahu waxaa la nacaa masale kalau galay awaaniy alkufaar tukrahu waxaa la nacaa awaaniy alkufaar gaalada weelashooda iyo wathiyaabihim e, e, dharkooda tukrahu awaaniy alkufaar wa thiyaabih dharka gaalada iyo mxuaha ah, weelasha gaalada iyo karahyo wey maxaa yeelay nijaasadu inta badan iskama ilaaliyaan nijaasada iskama ilaaliyaan gaalada ma ahadaano gaalo nijaasadaba ku taqaruba oo qaar mujuusta kamid a ah, oo waxaa jira kuba dhawaadaba mxuu ahaa kaadida looda kaadida looda ayay ku farxashaan oo isticmaalaan tabarakaystaanba ama maahe nijaasba u arkaay lakin ha tasaahulaan si ahaanba weelasha gaalada laiska ilaaliya wey haddii aad u baahatana iska dhaqa buu nabiga aleyh isalatu wasalaam faqsuluuh iska maydha waa iska dhaqaya laakiin xaaraan ma gaarayso sidaa darteed musanifka wuxuu le watukrahu lianna waxaa sugan nabiga alayh salaam wuxuu ka weysaystay min misaanati imraa kaafira naga gaal ah sibraarkeedii ayuu ka weysaystay xadiis cimraan bin xusein waxaa kale oo sugnaatay cumar bin khadaab radi allahu canhu min inaa nasraaniya inuu ayana ka weysaystay weelashooduna iyadana dharkoodana waa sidoo kale wa yubaaxu linaau yubaaxu waxaa la baneeyaa alinaau weelkii min kuli jawharin nafiisin wax kasta oo macdan qiimo badan laga sameeyey jawharta dahabka fidlada way soo geli dahab fidlada sa soo ogaanay laakiin waxyaalaha kale jawaahirta ee nafiiska ee qiimaha badan naftu ay jeceshahay ka yaaquutin sida yaaquud oo kale iyo wazumrudin zumrud oo kale yaaquud iyo zumrud ah, laba axjaar alaxjaar alkariima la yihahda waxyaalaha eh, maratay macaadintay kamid yihiin lakin ma gaarayaan ilaa darajati dahab walfida dahab iyo fidla ma gaarayaan nocyo kale oo qiimo badan wey lulu-i iyo jawharti iyo waxaso dhan ba soo degeni faslun wayundabu siwaaku fi kuli waqtin ila lisaa'imin bacda azawaali fayukrah halkan wuxuu ka galay musanifka raximah llahu siwaagii iyo rumaygii wuxuu weysadii oo uxujisiiyey iyo wuduugii iyo biyihii lagu weysanaya dahaarada aheed liannahu siwaaga laftirkiisu waa mudahir hadday weysadu ay tahay mutahiratu lilxadathi waizaalat najisi xadadka iyo najasada hadii lagu zuuliyo biyuhu biyuhu oo sidaas ay mudahir u yihiin siwaaguna waa mudahirun liaqdaari lfami afka iyo ilkaha iyo waxa wasakha ku yaalo ayuu dahiraa walidalika nabiga alay slam u ley lilfami mardatu lirabbi rasulka aley salatu wasalaam mdharatu lilfami afkan waa nadiifiya waa daahiriyaa rabbina raadli buu ka yahay subxana wa tacala waa raalligeliyaa marka siwaagaas yani wax allaala wixii cuud ahoo oo adagoo eh, waxgoynaya ama araagka ama keyrka lakin cadayg inuu fiicanya wuu sheegi doonaa yundabu siwaaku fii kuli waqtin waqti kasta waa sunno xilli kastaba rumayga inaad rumaynato ilkaha marmariso ilaa lisaa'imin qofkii soomanaa oo bacda zawaali a zawaalka gadaashii jooga mooyaane bacda zawaal maxaa la dhahaa duhurka wixii ka dambeeya ee duhurka ka bilowda sabada bartankeed markay ah qoraxa haddii qof sooman uu halkaa gaaro ma rumaynayo wuxun u rumeynaynin bay leeyihiin shaaficiyadu lakhalufu fami saaimi baa mesha ku jirta lakhalufu marka xilligaas wey xilliga oonkii iyo haraadkii iyo lahankii iyo qofka taqayuru famkii iyo wixii uu bilaabmayo inta hore suxuurti baa kugu jirta calooshaadii calooshaadi hadii buuxdana afkaadi ma taqayuraayo gaajadii kuhaysay qaaci caloosha ka soo kacay marka uu bilaabanayo waa xilligaasi duhurkia wey xilligaasay bilaabata arrintu khaluufki weeyaan marka faluufki inaad ka hortagto ood rumaydo wahuwa adyabu cinda allahi min riixi miski asagoo ila agtiisaa u idgoon ayaa la diidan yahay bay leeyihin halkaas yay ka hadleen marka in laakiin khaluufkaas uu keeno inuu rubayga gooyo in kalaa lasku hayaa taasa lasku hayaa arrintan wax ilkaha kucaluqa maba aha oo caloosha iyo macidada kasoo kacay yihiin qaarkood lakin shaaficiya kuwa ilaa lisaaim bacda zawaal fa waa la nacaa xilligaa inuu rumaydo wayataakadu waxaa uu adkaadaa oo siwaaga iyo rumaygu uu yahay suna muakada mar walba waa suna lakin sunadii waa maraatib muakad la adkeeyey baa sii jirta istixbaabu istixbaabu siwaaki waxaa la adkeeyaa likuli salaati salaad agtiisa salaad kasta agteed likuli salaad baa loo suneeyaa oy sunna muakada tahay mar kastood inaad tukata rabto oo aad munaajaat ullahi ilah subxana wa tacala aad la faqayso safkaad gelayso saadka gelayso inaad rumayto wey lowlaa an ashuqa xadiidkii fi saxiixayn lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaak cinda kuli salaat waan amri lahaa amarka waa amru iijaab baa laga hadlayaa amarkii kale nadbiga ahaa waaba las amraye laakiin midda uu nabiga ummadda oga turayo waxaa weeyaan amru اlilzaami wاliijaabi oo qofki ka taga dembi u kasoo gaaray saasaan fari lahaa bu yihi lakin nabiga alayh salam ra'uuf raxiim ummaddiisa uga naxay wa qiraati wuduuin wa qira'atin dhe qiro xilyaha la adkeeyo ee sunada ay tahay rumaygu ku hadlaya wuxuu yihi waqira'atin wayataakadu liqira'atin qira'a daraaddeed qira'at lqur'aan qur'aan baad akrinaysaa xadiid baad akrinaysaa cilmi sharci baad akrinaysaa digriga ilahi baad akrinaysaa waxaso dhan waa laga qiyaasanaya waxaa wey inaad rumayato wey xiliyahaas way muakad tahay sunna ay sii tahay si adag tahay wawuduin iyo wacinda wudu marka la weyseysanayo wudugii inaad ka hormariso markaad marxalato aad geliso ama aad rumayto ama dhexda ad ka geliso wawuduin weysadii iyaduna xadid kale lowla an shuqa an amartu bisiwaak cinda kuli wudu baa soo arortay cinda kuli wudu weyse kas mar kasta oo qofku weyseysanayo yaan amri lahaa wa sufrati asnaanin iyo ilkihii oo bedelmay ilkihii oo noqday jaala noqday huruud oo kala noqday ama zacfaraan wixii baa ku dhegay huuradii markaasay isbedeleen midab yeesheen xiligaasna isgaar wey waa inaad rubiga la aado sufratu asnaam waa muakad wey lanna maxaa sugi naam wstiqaadi waistiqaadin nacam aha likuli salaati naasi ka wada cadtan yihin waistiqaadin waytaakadu lilistiqaadi qofka markuu tooso hurdo ka kaco min annawmi hurdo markuu ka soo tooso nabig alay slam kaana yaqumu min alleyl yashuusu faahu siwak yashuusu faah yashuus macnaa yadlig markuu tawsa hurdada ka kacdo rubis aw marin jire rasulka aleyh salatu wasalaam xiliyahay taqayurka afka ayay kamid tahay ila markaad hurdada ka kacdo wa dukuuli beytihi qofka markuu gurigiisa galayo oo reerkiisii iyo islaamtiisii iyo carruurtiisii u tagayo iyadon inuu rumaydo ilkaha uu cadayo salaamta uu salaamaya loola jeedaa bay dheheenoo dikriga ilahi weeyaan ma reerkiisiibu hadda la xataa bacd saxaaba ay dhihi jireen haweeneyda iyo xaaskayga sidaan raba ina iskugu ka hagaajisa anigaan ayaan jeclayn ana iskugu hagaajiyo ah, islaantu inay isrumeeyato o cadayato o ishagaajiso waad rabtaa soo maaha adigana sidoo kale laga helo wey wadukuul beyti wataqayur fami afkii baa isbedelay tagayur baa ku dhacay oo raaixa ayaa ka imaanayso min aklihin cunid darteed basal iyo waxbaa la cunay ama waxyaalahan hadda laisku qooshqooshay faraha badan ah, yuu la doorsoomay ah, yaanyada iyo waxaa laisku weenaayay faraha badan mawad almawaad alxaafida waxaa khatarta keena wey jirada keena wax bara badan oo dhanaan oo aada lagu imtixaama yahay weeyaane nacam ogaada bini aadamkii waa loo soo dhigtay basharka iyo bini aadamka noloshiisuna qiimo lama laha dadka maadiyiinta ee maadada caabuda cubaad ulmaada la yihahdo waad maqlaysaan beriis laga sameeyey maxaa laga sameeyey ya balastic laga sameeye ama sandaro laga sameeyey ya ukunna waa la sheegaayo ayadana ukun plastic ah kinin xaashi oo maxamed idil ah ayadana waxa aan la ogeyn baana ka badan waxa ay qarsoona isduurahum akthar ah, malay asagana ma soo baxay waka marka haddee innagaa taas yeelay sooma dan gacanteena aan waxay lahayn oon wax walba aan dadaali lahayn oon beeraha tabcan lahayn ya doofaarka isagu meel kastuuba galay kasaga saabuunta iyo kareenka iyo muxuu ahaa ninacyaha qaarkood iyo waxaan eh, ismaryo waa lagu afaysan yahay meesha laakin kolley iska dadaala wixii la ogaan waayo allah aclam ilahay na asturo na dhaaf laakiin hadda waxaa weeyaan sunti bini adamka wuxu ku dhiman lahaba hadda lagu socdaa wuxu ku dhiman lahaa waxna xaaraannimada de loo diiday waxna waa madarat linsan oo badana badanka insaanka iyaaba khatar gelayo waa lagu dhimanayaaba ninka waxaa umalaynaysaa rubac dhan ama nuskilo dhan oo caaga laqaa waa khatar wey nacam wa qira'atu marka wuxuu leeyahay dukhuulu beytihi wa tayiru lfami aha tagayuru lfami min akli kuli kariihin min akli kuli kariihi riixi hakaasku hakaas mudaafile sonka isku saaray min akli min min akli kuli kariihi riixi wax urtiisa ay karaahiyad tahay dhammaantiis cunid la cunay darteed bu la bedelmay oo maaratay raaad raaxadiisa iyo ay karaaha tahay ayuu qofka cunay waxyaalaha suulaha basashii iyo toontii iyo waa jiri jir laba geedoo qiimo badanoo weliba waxaa weye daawo ah laakiin waxaa loo nacay un in maaragtay suudhaasa loo nacay kuwa aan daawona ahayn oo sun ah suudna leh waa kan mm. wa kan bkli kuli karihi riixi watarki akli watarki akli wliajli tarki akli macnaa muxuu la doorsoomay afki afki wuxuu la doorsoomay shay kariha raayaxa karihala la cunay waa mid wuxuu kaloo la doorsoomay tarki akli cunto laga tegey waka hadda soonka haddaan ka hadlayno qofka markuu soomo tagayur baa ku dhacaya caloosha ay gaajooto ama oonto wayujziu waxaa gudi oo rumay ahaan aad u isticmaali kartaa bikuli khashinin wax kal adag oo angegan eh, kulligiis ilaa isb wax adag oo yani qaalic aho angegan ilaa isb isbuuhu fartiisa mooyeene ah, ilaa isbuuhu lkhashina fartiisa angegneyd mooyeene fartaadi angegan inaad tirado rubi baan ka dhigani taayad waxma soconayso liannahu laa tusama siwaaka siwaag baa la yihi siwaagna laguma lama isticmaalo farta qaarkood waxay tahay haday far qof kale tahay qof kale fartii hadday tahay munfasil oo mutasil way banaantay bay leeyihin munfasil ku taalaaba ama mutasil ku dhintay baad iska haysataa fartiisi taana haddi waxaa weeyaan iyaduna maxduur kalaa baad gelaysaayo qofka markuu dhinto wajaba dafnuhu fawran in dibba la xabaalo in farihiisa la isticmaalo xurmada bini aadamka ayaa meel lagaga dhacaya laakiin ka siwaag ahaan iyo isticmaal rumay ahaan iyo wax ku taraysaaba hadda laga hadlaya wayujziu waxaa gudaya bikuli khashinin wacalaala wixii adag oo ilaa isbuuco fartiisa alkhashina qalafsaneed mooyeen ama angegneyd mooyeen akala qashir waxyaalaha de hadda lagu rumayda wa ama caday ahaado ama geedka mxuu aha buraashka waxaan mm. walafdalu sida fadliga badane fiicanse biaraakin biisticmaali araakin geedka araaga la yihahdo waa cadayga cadayga geedka la yirahdo geed fac weyn wey geedkaasaa qiimo badan wadaag nabiga alayh isalaatu wasalaam waa kii saxaabadiisa ku lahaa markay gaajoodeen iyagoo socdo geedkii cadayga dhexmaa alaykum bilaswad calaykum bilaswad adayg wuxuu le midhuu leeyahay midhihiisa marka uu madoobaado xoogo macaanu leeyahy laakiin marka uu cagaar yahay waa af ololis isku gubanaysa markaase waxay dhaheen kaanaka raacayta alghanama ya rasuul allah ari raacda sho haa jirti maxaa ku baray markaasuu wuxuu yihi wamaa min nabiyin illa qad raca alghanam nabi aan ari raacin maba jiraba sharaf iyo qiimay u tahay iyo tarbiya iyo tadriib walafdalu biaraakin cadaygaa fiican wa biyaabisi nadiyin mid angegan oo nadiyin la qooyey baa si fiican cadayga asagaa mid angegan oo laakiin aad qoysay isagoo Ah, rubig engegan hadaad cirid kula orado waa laga yaba carabka ama cirid kaa mudaba iska qoo isagoo qoyan isticmaal ah. wa an yastaak inuu rumaydo cardan balac u rumaydo an yastaaka cardan markaad rumaynaysa balac balac baad u rumaynaysa sidaan u rumaynaysa eh, sidaa haddaad tirahdo ciridkii iyo maxalagii wabaad waxyeeli kartaa dhiig baa kaa imaan kara haddaas dheer dheer aad u rumayto balac baad ugu jiidaysaa wayabda waa bilaabaya bijaanibihi dhinaciisa alaymani ee midigta ka bilaabi Ah, xadiidkii baa de cumuumkiisii bay soo gelaysaa khusuusna waaba soo aroorayba xadidka cumuumkiis muxuu ahaa kaana rasul la sl ujubu tayamum fi kuli shay midigeysu icraa jiri alaa yman alaa fayamanu waxaa kaloo soo aroortay fi riwaayati nasaa wa fi siwakihi fi tanaculihi wa tarajurihi wa fi siwakihi waa soo aroortay lafdiga asagaa in rubayga laftigiisa si gaara in loo isticmaalo dhanka midigta wayatacahadu wuxuu ku dadaali karaasiya raasihi gowsihiisa girgiradooda yuu ku dadaalaya karasi gawsuhooda arata ilkaha kale lamid maaha meelo waxay leeyihiin fadhiisya oo girgiraa oo sida kuraasta oo kalea oo wax galaan wax ku fadhiistaan meesha marka waa inaad isticmaasho ood aad ku rumaydo rumaygii aad si fiican u tacaahudo ugu dadaasho ah. wayawi wuxuu niyoonayaa bihi bisi bisiwaaki rumayga uu rumayanayo asunata buu niyoon leanna waa cibaado wuxuu samaynayo si ay markaa cibaada ugu noqoto caadanimada oga baxdo o ajriya thawaab uga helo waa inuu niyoodo niyadaas uu niyoonayo ajr ka helaya inama alacmaalu binniyat wa likuli imriin jazihi wey inama likuli imriin maa nawa marka si ajir iyo thawaab uga helo hadduu iska rumaydo caadaan dabeeshaas waxba kabelayo wa waxaa la suneeyaa qalmu dufrin ah, markuu kasoo baxay siwaagii iyo rumaygii iyo waxyaalihii kale ee fitradahaa buu raaciyey ila nabig ala slam sheegay khamsu min alfitra situ riwaayo kale fitra waa ka badantaha cashar maa soo arortay marka waxyaalaha fidrada ah ee sunada ah ee bini aadamka caqligiisa saliimkaa ah, iyo maaratay wanaagsanee aan qaribnayn uu aqbali karo ambiyada oo idil iyo ummadihi hore o dhan iska dhexleen waxaaba kamid a ah arrimaha nadaafadda ah nadaafadda kamid ah. waxaa kamid marka rumeeyadii wayasuna waxaa suneeya qalmu dufri cidili in laiska jaro cidiyaha laiska guro cidiya la guri waayo wasakdi baa geli wasakdi o dhan baa ku xaroonaysa wasakda iyada aana hadhow adiga kugu noqonaysa waxaad ku cunaysaa waxaad ku cabaysaa waka waqasu shaaribin shaaribta goyntooda ayadana in la gooyo lama qaseeyo shaarib waa bishinta kore tibaha ku yaala la yihahda waxaa loogu magacaabay markaad wa biyihii kusoo dhawaanayaan biyihi kuso dhawa kaanaha tashrub alma sida biyaha cabayso shaarib baa lagu magacaabay marka iyadana waa in laiska jaro in la xiro ma aha laakiin in la gooyo la jaro wey xataa malik raximahullah wuxuu ku tilmaamay muthla in la xiro muthla ayuu ku tilmaamay naha rasul lah sl an muthla suura xumaynta nabigu waa nahiye alayh salaam wanadfi ibtin kilkishati fideedu iyaduna waa mundub wey in kilkisha timaha ku yaala laiska tifo awsaakda waxbaa ku dhagaaya raayaca keliyaha imaanaysa markii laiska nadiifiyo wey wa anfin wa nadfi anfin isaguna sanka timaha ku jira hadday so dhadheeraadaan oo faaxish noqdaan banaan ka soo baxaan in laiska jafo wey laakiin maaha in la xiiraayo salka laga soo gooni laana wiqaaya sanka arkaysa timaha ku yaala dhagaha timaha ku yaala ilahay baa ku xifdinaya bani aadamka subxana wa tacaala wax alla wixii gala sanka maskaxdii gaari lahayen waxaana difaacayo oo iska soo qabanaysaa ku hindhisaysa ah, qolof noqonaysa lasoo rujinaya marka waa daawo ilahay ku talagala wey dhagaas sidoo kale weeyaanoo waa dhukaygaa iyo waxaa gelaayo maskaxda ilaalinaysa maskaxda dhowraysa lakin waxa badan ee fasaadkaa la diidan yahay dhagihii xidhaya waa iskasoo guri sankii kadalik kasoo sidoo kale hadduu dheeraado iska soo jafi waxaas tashwiihe foosh xun o dhan baa raba in laska hagaajiyo liman qof baa yaa sanka timihiisa tifi ictaadow caado ka dhigtay ninkii caado ay u tahay oo sankiisa tifida ay waxba yeelaynin oo ah, dhibaato ayna ku ahayn kaasaasu ay asaha ah, yeelo lakin qofkii ay ku adag tahay waa jarayaan makiinad iyo wuxuu ku gooyaba iyo manqasba haddii wax dheeraadaan waxalqo caana timba baa iyadana wayundabu waxaa la suneeya xalqu caana caanada timaha hoosaa la yihahdaa xawla dubur walfarj walqubul meelahaas timaha ka baxee hoose timaha hoose laiska xiiro dhammaantood waxay iska raacsan yihiin nadaafadda oo waxaa asaga haddii laiska dhehagaajin waay nadaafadii baa halaabaysa jidhkii biniaadamka iyo nadaafadiisii ayaa halaabi wadhaga diinteeda waxad iyo ahmiyada ay u yeeshay nadaafadda iyo sidai ugu dayaashay in qofka uu qof nadiif ahaado badankiisa badankiisa uu nadiifiyo batinkiisa iyo qalbigiisana u nadiifiyo ayaa la rabaa daahir batin qofka muslimka waa dhan inu nadiif ahaado waliktiaal baa sunaa in qofka indhakuusho witran tira isdheer u indhakuusho tira isdheer oo tira isdheer oo saddexd iyo saas oo kale man اktaxala falyutir baa soo arortay ninkii indha kuulanayo falyutir man facala fahuwa xasan wamla fala falaa bas dhibaata male hadduu samayn wayo dhibaale lakin waa sida wanaagsan ama ragga ahaado ama haween ahaado indhakuulka haweenka keliya khaaska ma aha ah, haweenkii raggabu way isticmaali jireen nabigan alay sla isticmaali jireen indhakuulka marka lakin haddii ay dadku ay acraaftiba mararka qaar sheega hadduu wax sharci aho markaas cibaadaba u ku tacaluqin oo caadaad uu yahay caadaad uu yahay curfigina uu isbedelo oo noqoto haweenka loo isticmaalo mararkaas mararka qaar waa dhici karta inay shuhra noqoto haddaad isticmaasho oo loola yaabo marka calaa kuli xaal asal ahaan waa banaanye waliktiaal weliba nooc waxaa jira kuxliga ithmid la yidhaahdo indhaha iftiimiya ithmid nooc la yidhahdo indhaha iftiimiya oo nuurka indhaha soo celiya ayaa jira tira sdheer marka sameynaya tiradaa sdheer marka ma isku darkiba mise mid walbaba halaatan halaatan haddaad noqoto mid walba witr bay noqon lakin isku darki shafci wey shafci wey qaar qabaan qaar waxay leeyihin maya mid walba gaar baa rabaa inay midna saddex la sameyn midna labo isku darkooda shan tirada guud baa witirka laga fiirinaya mid ay ahaataba xadidka waa kada ixtimaal baa ku jira meesha walitixaalu witran halaathan fi kuli cayn lakin xadiidka musanifka waa ku cayinay wuxuu leey halaathan fi kuli cayn marka il walbaba in saddex loo isticmaalo saddex jeer adiib baana kusoo arooray sanadkiisa uu dacfi ku jiro ayib wa baraajimi ayaa sunna xubnaha iyo guntimaha faraha asagaa kuu fasiraya wahiya baraajim waxaa la yihahdaa cuqadu duhuuril asaabici faraha daahirkooda daahirkaasi guntimahooda faraha qofka baatin iyo gacmihiisa waxay leeyihiin daahir soo maha dhanka sacabka iyo calaacasha mooye dhanka kale dubmadoow ah faraha ku yaala faraha dhinacaasi guntimooyin bay leeyihin dadka qaarkii hilib weyn baa yaa isku soo laalaabmi oo qofka aduu yeelya ama hilib leeyahy o kale markaasaa laga dhici kartaa biyaha inay ka boodaan markaad farxalanaysa ama weysaysanaysa in biyaha ka boodaan baa dhici karta marka waa inaad mucaalaja iyo mucaahad aad samayso ood ku dadaasho si fiican ufiiriso aad fari intaad laabto aad dhaqdo iska dhaqdo si fiican u dhaqdo caqdu wahiya cuqadu duhuuri asaabici faraha daahirkooda daahirkaas ah guntimahooda wey fain shaqa hadduu dhibo natfa ibdi baa qofka dhibay kilkisha hal tifaa la yiri xadiidkii baa kuso aroray tifidii baa ku adkaatay oo tibihii waa tibay noqdeen mar bay kilkishu waxay taagan tahay xaad ood jari kartaa laakiin mar bay tiba noqon karaan laasima qofka hadduuba sakiin taabsiiye marka hore inta hore inu shafida kuwada fiican sakiin baa siiye waxay noqonayaan sidii madaxa ayib fa in shaqa hadduu dhibo natfu libdi kilkida tifideeda xalaqa marka waa xiraya sakiin buu la baxaya waa xiraya wayukrahu waxaa la dhacaa alqazacu baa la dhacaa jeega xiirki wahuwa qazac asaa kuu fasiray xalqu bacdi ra'si madaxa qaarkii oo la xiiro wa bacdihi badhna la tago ayaa la yidhahda sidaa daed ku aafeysan yihin dhalinyarada qaarkood oo eh, gaalada waxmooda ee eh, gaalada isku ekeysiiya intimihii qaar la xiiro qaar laga tago lama ogolo waad gaabin kartaa qasri gaabin wada socota xiilad wada socotana waa la ogolyahay laakiin in qaarna la xiilo qaar laga tago midaas waxa la dhaha qazac waa la nahiyey wanahyu yufiidu taxriim eh, taxriimkana yataratau minhu imu waa ka ratimaya dembi baa ka ratimi iyo ciqaab ayb wahuwa xalqu bacd rasi wa tarku walaa baasa dhibsan ma bixalqihi kulihi madaxa dhammaan in la xiiro timaha dhan baad xiran karta mulukeysan karta haddaad timahaada mulukeysato waxaa dhib ma laha banaanta ibaaxa wey mubaax wey wax dembiga ah maadan gelin haddaad gaabisanayana sidoo kale wey haddaad dayso odan xirinna wax markaasi maxduuro sharcigo la socdaan aysan jirin dhibaato malaha waa iska daysa timahaad waaba daysatayba laakin waad cinaaya siisay timihii in intaad dayso aad sharlayn weydo oo dhaqi weydo oo nadiifin weydo oo iska baxaan oo raamo yeeshaan injir ku baxdo taas ayada mamnuuc wey lama ogolo saxaabada kamida ah wuxuu yihi lowla duula jamati jumati hebel buu yihi waa ficnaan laha haddana ahayn habarta dheer markaasuu iska gooyey markii loo sheegay ama hadduu hagaajiyo oo timihiisa uu fiicneeyo ka shaqeeyo dhibaato male nabiga aleyh salaatu wasalaam kaana dawiil shacri rasuulka alayh salaam timihiisa waa dhadheeraayeen mararka qaar garbahay bay tegi jireen rasuulka alay slam timihiisa garbaha ayay garaaci jireen wayajib lkhitaanu baa waajiba fitradii buu ka hadlayaa qaar fitradaas lagu leeyahy khamsun min alfitra sunno ma wada ahe qaar baa waajiba waxaa kamid a gudmada yajibu waxaa waajiba alkhitaanu gudmadii ama raggi ama heenkaada labadaba waajib wey gabdhaha waa ku waajib in la gudo waajib bay ku tahay weligii iyo awliyadeedii raggana sidoo kale weeyaan waxaa laga hadlaya waa kitaabin sharciga laga hadlaya gudmadii sharcigeed baa laga hadlaya ilan waxaa jirta gudmada marka laga hadli darafay naqiid a waxaa jirta saddex darafood daraf baa jira daraf waxaa weeyaan waa muqasiriin waay darafna waxaa weeyaan waa haaliin waay darafna waa darafka muctadilka ee cala alxaqi washarci ku tacaluqa wey ku saabsan wey qolada tiryaama la taabanin farahaba laga qaado ragga laiskuma haya ragga waa laga jariye haweenka way waxay leeyihin la taabanin qolada ayaga waxaa weeyaan waa qola gaabisay waxay sheegeenna waxba kama jiro ah. qolada tiri waa la jari laakiin gabadha ku ciyaarayna ee abration ku sameeyey ee dooxay ee dilay ee dhiiggeeda ayana xoyana kuwaana diyo kamila yaaba laga rabaaba diyo kamil konton neef oo laga rabaa gabadha xubnaheeda muhimkaah qiimaha lahay taranka ayay fasahaadiyeen marka waana ayaban mufsidiin waay maxaa udhexeeya labada daraf ee naqiidka ah waxaa udhexeeya daraftii muctadilkeed baa udhexaysa wakadalika jacalna ummata wasada barka dhexdhexaadka fiican in la gudo gabadhi lakin sidi sharciga loo gudo ah, wax yar fiida laga jaro shumi walaa tanhaki ah, wax yar ursiy oo salkaa ka jarin mucadiya kulahaa nabiga sala allah alay wasalam marka taas waa midda waajibka ah laga daayo sideeda laskaga daayo maaha in lagu ciyaarana ma ahe waa in sunadii sharciga la waafaqa markii sunada laleeyahay sharcigaa loo jeeda maaha sunaadii kategideeda ay banaanayd maaha waa kan wayajibulkhitaani bu kuleeyahy cumuumka ah, qur-aankana waa ka leeyahay tabi millata ibrahim xaniifan ibraahim milladiisa xaniifada raac min aracd milat ibrahima xaniif ibraahimna waa isguday alayhi salaatu wasalaam gabadh iyo wiillaas ay ku abtirsadaan baabulkhitaar o dhan baa marka israacinaya wa yaxrumu waxaa xaraana khalbu shacri rajuli ninka timihiisa in la rinjiyeeyo walmar'ati wakhalbu shacri lmar'ati haweeneyda madaxeeda timaheeda inay rinjiyeyso bisawaadin madow timihii in la madoobeeyo oo rinji madow la mariyo arrintaa xaaraam wey matnigiibu kusheegay wayaxrumu xaaraam khaldu shacri rajuli ninka timihiisa iyo walmarata haweeneyda timaheeda in la rinjeeyo bisawaadi lagu rinjeeyo xaraam weyaan ijtanibu sawaad bu nabig alay slam waa amar walamru bishayin nahyun can didihi qaacido wey walamru bishayin nahyun can didihi nabigu wuxuu yihi waxa madoowa ka ilaaliya abuqaxaafi ku hadlahay timaha adi markaa aad cilaanka iyo marinayso ay fiican taha inaad cilaan mariso ama aad midabada kala ma cilaan kaliya ma midab eh, rinji ah zacfaraanka o kala hadaad mariso dhib male waa markii timaha weliba ay qaarkood leeyihin waa fiican tahay aad qaar ay waajibi waa markay timaha o dhan wada caddaadaan lakiin haddii qaarna madooyin qaarna cad yihiin iska dayso haddaa faraaba ka qaado taabaninayan dhimale dembi maaha inay faaxish noqdaan bameeri walidalika nabi alay slam abi quxaafa waa la yaabay ah, wuxuu imaaday wa shacrahu ka thuqaama geed thuqaama la yidhaahdo ayaad madaxiisa moodaa buuhoodka geedka la yihahdo ma magaca kala u bax ah, iska dhii culamada buuhood geed soomaana baadiyaha ka baxo oo bahal mado bahal cadcad madax ku leh saasaa u taabata kala daadan ah, saasoo kale ad madaxiisa moodaa markaasu wuxuu yihi gayiruu hada washribu sawaad intaad bedeshaan midab kale midabada kale laakiin mad madow waa ku celinina asalkii loo noqda wey tagyiir bi khalqillahi bay noqonaysaa waxay kaloo noqonaysaa qishi iyo khiyaamo qofkii isagoo weyn oo odaya inuu isqariyay noqonaysa ah, ilahay tala saaro sidii ilahay kugu talagalay iska ahow hmm marka xadiid kale waa jira isaga nabiga u yiri alayh salaam waxaa imaan doona qolo madaxooda aad mooda kaxawaasili dayr kaxawaasilixamaam qoolleyda luqunteeda madow oo kale aad moodo goodi baabu kusoo arooray inkastoo qaar xadidka wax ka sheegeen lakin xadidka fi saxiix muslim ku sugan min riwaayati jaabir waxaa wey waa xadiid cad sariixa ah, kuna cad masalada ayada saxiixna ah ijtanibu sawaad waa amar wey walamru bishayin maxaan idhi walamru bishayin nahyun nahyun can diddi waa qaacida usuuliya waa nam ويحرم خلب شعر الرجل والمرد بسواد baa xaراaنa إلا لغرض الجiهاaدi جiهاad ujeedadeed inay tahay mooyane qofka وxuu te madoobeysanayaa cadowgii baa laisku safari hadhow dhalinyaradii baa sagoo boosh cada hadday arkaan ayaa soo daliilaysan oo oday aan indhaha dhowdhow ka tabar laheen orod meel ku gaari karin yaa la dhiho waa lasoo dalilaysanaya marka madoobe oo nin oo garmadow ah iska dhig bu ku leeyahy alxarbu khudca alxarbu khudca qaar baa waxay dhh anago haweenkana jihaad kula jiraa msaxba jihaad baa layidhi anigana haweenki baa jihaad kula jiraa bay dheen oo aan u mudaweysanayna mm, waxaa kama jiro waxaas calaa kuli xaal masalada waa masala ord aad laiskugu khilaaf xataa saxaabada qaar madoobeysan jiray baa lasoo arooriyaa koox ah <clears throat> laakiin asalaamatu laa yacdulha nabadgelyada wax ka wax dhaama ma laha waxaa laisku haystaba soo adig garkaadi iyo timahaadi iyo laga yaaba beri laguba qabsado aayarta nabada raac ilaa liqaradi wayusanu waxaa la suneeyaa bisufra ah, rinjigaa sufrada ah jaallaha ah ama zacfaraanka oo kale ah kaas waa suna in la mariyo aw xumra mid guduudana cillaankii oo kale ah wakhalbu yaday musawaja haweeney mutasawajo oo la qabo gacmaheeda inay ayadoo cillaan marsata wanaagsan wa rijleha lugaheeda tacmiiman ay ku camimto bixinaa xina ay ku camimto inay ku camimto eh, xinihii ayaa yaa laska rabaa tacmiim marku yahay muxuu diidan yahay wuxuu diidan yahay in laga dhigo buqac buqac laga dhigo tanuu diidan yahay ah. tadriiska waxa la yihahdo ah. tadriifka iyo taxmiir taxmiir lbacdi wa lbacdi waxaasu ka hadlay qaar gududa qaar waxaasu diidan yahay marka tacmiima bixinaa xinihi ay wada marsato gacmihiiyo lugihi ah. wayaxrumu waxaa xaaraana cala rijaali ragga waxaa ka xaaraana ila lixaajatin xaaje inay timaado mooye wayaxrumu yaxrumu lxinaaw faacilki waa maqan xinihii baa xaaraama cala rijaali ragga waa ka xaraan haweenkii waa u banaan tahay inay ismariyaan ragguna madaxa iyo timay marsan karaan lakin gacmaha musawajadii waxaa lay gacmaha marsato soomeen naagaan la qabin oo gabadha ama dadka dhex ayada taa looma ogolo laakiin naagtu ninkeeda isku qurxinaysa in dadka isku qurxinaysa maaha ninkeeday iclaanka umarsan ninkeeday dahabka u xiran taasaa la rabaa amaa raggii soo waa ka inuu gacmaha iyo lugaha iyo mamarsado ilaa lixaaja baahi inay taalla mooyeene daawo ayaan ku jirtaa la yidhi xinadii baa daawoa safankii iyo lagu dildilaacay yaa xinaha u daawoa ba la yidhi maalan lugihii baa oelayo gubanayo waxaa la yidhahda xina geli waa u daawe dhaktar lagu kalsoon yahay baa sidaas kula tariye maalan buruudo iyo qabow baa laga raadinaya lilxaaja xaaje iyo daruuradda waxa weyan arrimaha waa lagu baneeyaa kalxika eh, sida cadhadii oo kale nabiga aleyh isalaatu wasalaam markuu nahiyey labsulxariir wuxuu u ruqseeyey cabdiraxmaan bin coof waa cabdullahi bn zubayr lixikatin marka lilxaaja waa loo ogolaan karaa wayukrahu natfu shay cirada in la tifo waa karaahiyo xabadii cirada soo baxda inaad tifto siibto sii siibto kaa karaahiyo weeyaan meesha ka bixis maxaa yeeley waaba nuurba ah, inahaa nuur lmumin baa soo arortay xadiis saxiixa wey likuli shacratin xasanana waa soo arortay labadaba albani waa tasxiixinaya halkii tin oo cirowda cirowda adoo muslima ilahay waxidayo ku cirowda halkii ciraba xasana lagu qori waaba nuur lmumin ayadana marka waxba iska gurin waxba iska gurin baab lwudui waysadii buu ku saabsan yahay wudu haddii la dhaho wawa la godo wuxuu ku dhacaya ficilkii iyo isticmaalulmaagi wudu ficilka laftirkiisii iyo camaliyadii wey weysaysashadii wey wudu hadii la dhaho haddii wadu la dhaho lakor dhabana biyihii laftirkeeda kudhacaya alwadu hadii la dhaho biyihii bu kudhici waa sida wujuur iyo wajuur iyo luduud iyo eh, sacuud iyo sucuud oo kale wey alfadban ba jirta oo ficilka uu noqon hadii la godo haddii la kor dhabana uu shaygii maadadii laftirkeeda uu noqonayo ah, marka waysada xubnahaas macruufka oo la dhaqo niyo maqsuusana lagu dhaqo ah, shuruud bay leedahay furuudna way leedahay sunanna way leedahay shuruud iyo furuud iyo sunan intaba waa leedahay ah, intaa weli waxay soo diyaargarooba shuruud ay leedahay gudaha furuudda sunooyin lagu kamilo asalka sharciga ahee weysada loo daliishadana waxaa weeyaan alkitaabu wasuna walijmac alkitaabu wasuna walijmac kitaabka muxuu yihi aayat lwudu aayad la yihahda jirta aayaddii weysada aayade fi suurati maaida faqsuluu wujuhakum aydiyakum ila maraq ila akhirih aayaddaas ayaa caddaysay oo faahfaahisay weysadii iyo xubnaha la dhaqaayo sunada nabiga aleyh salaatu wasala xadidkii saxi muslim kusugnaa laa yaqbal llahu salaata axadikum ida axdan xataa xata yatawada ilah ka weyseysto ijmac lumma isku raaceen marka waa waxay kamid tahay weyse salaada shuruudeedii bay kamid tahay shuruudii salaada intaa salaad ba imaanin isu soo hagaaji waxaa kamida ah weysadii saraacora kamida ah, istiqbaalu qibla waxaas dhan baa kamida ah. furuuduhu sitatun buu ku yiri musanifka furuuduhu furuudul wuduu'i weysada furuudeeda iyo waxyaalaha waajibaadkeeda ah waa sitatu lix weeyaan afartaa ayada lixdaa ayada ah ee uu musanifka sheegi doono afar qur-aankaa lagu sugay labana sunnadaa ku dartay isku dar lix bay noqonaya markaas anniyatu niyadii baa u horeysa niyada waa laga maarmaan markaa waysasida niyoto maxaa yeele cibaadadaasi niya ubaahanta baahantay inama alacmaalu binniyaad wey cinda gasli lwajhi wejiga dhaqidiisa agteeda markaad wejiga inaad dhaqdan rabto ila weysada furuudeeda wejiga ka bilaabane ayaad niyooneysaa inaad ka horreysiisaa fiican aa soo mari arki doonaa laakiin markii ay noqoto waajibaadka ku kaaftoon cinda qasli weji wejiga u wax waajiba ah oo la dhaqayo ama farada markaasa yaad niyada la imaan haddaad wejiga ka dambaysiiso shay farad oo furuudul wuduui kamida oo niya la-aan dhacay niya la-aan dhacay baa marka imaanaysa laakiin niyada waa ka tagtay waa inaad soo celisaa cinda gasli lwajhi wejiga marka la dhaqayo wa gaslilwajhi wejiga dhaqidiisuna isagana farad wey intaa waxay ahayd niyadii oo dhacaysa markii wejiga la dhaqaayo iyo wejigii laftirkiisa oo la dhaqo sawir waxaa weeyaan farad wey waqasulyadayni labada gacmood oo la dhaqo ila lmarfiqayni ay maca almarfiqayni marfiqeynka xusullaha la yihahdo iyo jiqilaha waxaa mirfiq loogu magacaabay liannahu yurtafaqu bihima markaad hadhow aad saa wirsaxanaysa ayagaa iska hormarinaysa ad qotonsanaysa iyadaa lagu jiqilaystaa waqasulyadayni ila marfiqayni maca jiqilaha macooda wamasxu lqaliil in yar inaad masaxdo oo min arasi madaxa kamid ahaa furuudii ah sunooyinka marku ah, gaari doona lakin haddii farad la yihahdo maxay ku asixi waxaa kugu filan masaxa madaxa wax yar oo kamida ah inaa masado walow hal shacar baa hal tin allah ka dhige oo shaaficiyada waa artaadi waqasli rijlayni labada logoodoo la dhaqo ila lkacbayni anqawiyaha maca lkacbayn ilaa iyaduna maciyow ilaadaa maanta haayadu waa weyaan muqayiyi bay soo gelaysa iyo aayad muqayi wa smid fi jinsin waaxid ila lkacbayn watartiibu baa iyadana farada in la tartiibiyo calaa maa dakarnahu sida aan soo sheegnay in loo tartiibiyo leannahu in sidaa loo tartiibiyo oo wejiga intii loo horreysiiyo gacmaha lagu xijisiiyo madaxa lagu xijisiiyo lugaha loo dambaysiiyo hadyigii ficilkii nabiga wey sal alla alay wasalam almubayin lialfaadi lqur'aan qur-aanka lafdigiisii soo arooray aayaddu ay sheegtay waxaa caddaynaya ficilkii nabiga sala allah alay wasalam ilaan aayaddu cadafka waa waawe xarafulwaawe wsadisku gacmaha masaxa saasuu ku wada jiri saasuu ficilka nabiga aleyh isalaatu wasalaam ahaa marka kama tegin weligiis hadday iska banbanaan tahay mar ka tegi lahaa wa in la tartiibiya farada calaa maa dakarnahu saa usoo sheegnay aayadduna u sheegtay aayadda laftirkeedu dee waxay hormarisay faqsiluu wujuhakum ay hormarisay nabigana alay slam wuxuu yihi ibda bima badaa allahu bihi wuxuu ilaahay ku bilowday ku bilaaba walcibratu bicumuumi lafdi ilahi bkhusuusaba maslada xaj bay ahayd lakin caam way hadda waxuu ilahay ku bilowday muxuu aha faqsiluu wujuh bilow siduu ilahay u tartiibi u tartiibi maa cadaa dalika intaa wixii kasoo afwan wasunanahu sunanuhu sunooyinkiisana maa cadaa dalika intaa wixii kasoo haray wey markaasuu dee maa cadaa dalikadii buu ku tafsiilin doonaa oo gadaal kaga sheegi doonaa fayanwi lmutawadi qofkii weysaysanay wuu niyoon rafca alxadathi buu niyoon ha niyoodaa la layidhi inama alacmaalu biniyaad maxaad niyoon waxaad niyoonaysaa xadath baa kugu jira macnawi waa shay macnawi oo kaa reebaya waxyaalo weysada mooyeen weyse la-aan aan lala imaan karin buu kaa reebaya xadathkan marka waxaad la imaanaysaa niyada niyatu rafci lxadath xadadki inaad kor yeesho rafcuxadad waxaa loo wadaa rafcu xukmi alxadathi xukunkii baad kor yeeli ilaa xadadka waa dhacay way sidii burtay shay dhacayna ma qaadi kartid ee waxaa loo wadaa xukunkii ku saaraa ee weysela'aantaabaa iska koryeelaysa marka niyadaasaad yeeshanaysaa rafculxadath aw idahaarati baad niyoonaysaa lisalaati salaad inaad u qaadanaysaad niyoon waxyaalaha rafculxadadka waxaa ujeedaa weysada waxaa lagu banaysto niy all niyadaa la timaado way kaaga gudaysa haddaad jusi tahay iyo haddii kuli tahay inta way kaa gudi haddaa hadda maalan aad niyooto dahaara lisalaad baan waxaan u weyseysanayaa salaad inaan tukado kitaab quraanna waad qaadi kitaab quraanna waad qaadi kacbada waa dawaafi wax allaale wixii qof weyse qaba uu samayn jiro dhan baa ku banaan salaad bas weysata lama dhahayo istibaaxata xablulmusxaf aad u weysatay inaad kitaab quraan kitaabka quraanka qaado salaad ba ku tukan lana cilada waxaa weya rafc alxadath walxadathu laa yatajaza xadadkii kor noqayba xadadkii ma kal ma jisjis ma noqdo qayb qayb qayb baa tagtay qaybna wadhay ma dhahaysid waa israacay aw liamrin baad niyoonaysaa amarkaasoo laa yustabaaxu aan lagu banaysanin ilaa biahaarati dahaara mooyeene waxyaalaha inaad daahir tahay wayse qabto mooyaane aan la isticmaalin baad rabta inaad banaysato kii baad u niyootay ka musxafi ka musxafi musxaf taabashadiis kitaab qur-aan aad rabta ina qaado way waseysatay inaad kitaabka qaado lakin waxaan idhi salaada ku tukan waxyaalihi waysado dhan way israacayaan liana alxadath laa yatajaza waa israacay aw hayri ka muslim musxafi aw hayrihi ama hayrkiis musxaf qaadadiisa ama wax kale oo istibaaxa dahaaro loo loo shardiyo ila almustaxaada mooyeene haweenaydii dhiig furanka qabtay cudurka dhiig furanka ah cudur aan xayd ahayn muddo lahayn iska socda ayaa ku dhacay gabadha ayada markay dahaaro qaadanayso niyatu rafculxadath ma niyoonayso maxaa yeelay liana xadath waa laa yartafic xadadkeedi mu kor waa ninkii baa jaarta socota wamana waa sidoo kale bihi salasul bawli kaadi qulqul qaba qofka kaadada ka socota isagana kuwa la abreeshimay kaadida laga abreeshimay baababka loo geliyey oo kale ama kaadida ka socota marba ka tifqayso wa mutayamiman iyo qof gebagabaysanayo intuu biyo waayey carra ku gebagabaysanayo kuwaas waxaa laga soo reebi wixi aan kasoo hadlayna rafculxadad baa niyo lalahaa fa yanwi kan saddexdan waxay niyoonayaan yanwi wuxuu niyooni istibaaxata fardi salaati salaad farada inuu ku banaysto xadad ma kor noqonaye dhiiggii waa socdaaye salasulboolka kaadida waa socotaaye wax ma kor noqonaye laakiin ma laxooga ku meelgaar wey salaaddaan ku banaysanaynaa markaa salaad tukatana dirba xadadki waa kudhex taaganta salaad markaasa u tukato xadadkii waa dhex taaganta marka lidaruura walxaaja ayaa loo arrintaas ayaa loo niyoonaya fa yanwi istibaacata fardiistibaacata fardi salaati ayuu yihi qofkaas niyoonaya wa sharduhu niya wa sharduhu wuduga iyo weysada shardigeeduna anniyatu bilqalbi in la niyoodo shardigu yani arrimaha aan soo sheegaynay niyadii aan kasoo hadlaynay iyo istibaaxa iyo rafclxadath iyo waxaa shardi inay qalbiga dhacdo anniyatu bilqalbi qalbigi inuu qof ka niyoodo carabka markaa kagama dhawaaqayo iyouu kaga dhawaaqid fuqahadaas ku haysta shaaficiyada waxay leeyihiin weli mutaakhirin shaaficiya qaarkood inuu markaa carab kaga dhawaaqo liyusaacid waxay leyihin liyusaacid alqalba lisaanu aw lisaacid lisaanu lqalba lisaacida lisaanu carabka inuu kaalmeeyo alqalba qalbigii kudhawaaq aad ku dhawaaqayso iyo niyadii qalbigii waa iskaalmaysanayaan saasay leeyihin <clears throat> laakiin masalada ayadaa masale xataa ay shaaficiyadu u dhan yihiin maaha qaarkood waaba diidan yihin bacduho qaarkood waxay leyihin bidca shaaficiyada kamida adrici baa kamida nin la yihahdo oo min aimati shaaficiya kamida culama shaaficiya suki baa kamida saaxibu eh, muhadab shiraazi baa kamida taajidin subki raggaaso dhan qaar waxay dhn la asla lahu qaar waxay dhaheen bidca wey lakin in badan oo kamid ah ayada waay leyihin watalafadu biha sunna in lagu hadlo sunno wey liyusaacid lisaanu qalba waan taktarina biqasli awali juzi marka niyada markaad niyoonayso xalkee la rabaa inay niyadu ay dhacdo wuxuu leey waan taktarina niyadu waa inay la xiriirsanto bigasli awali juzin juska ugu horeeya marka la dhaqaayo oo min alwaj wejiga kamid ah. wejiga meesha u horeysa dhaqayso meeshaasaad yaad niyoonaysaa haddaad halka ka bilowdo daxbartanka ah ama dhaban ka bilowdo ama madax ka bilowdo wejiga meesha u horeysa dhaqayso yaad niyadii raacin ku bilaabi si wax furuudii iyo waajibaadkii waysada kamid a ah, niyalaan ayna udhicin niyalaan ayna udhicin awalu juzi min wayundabu waxaase la sunneeyaa an yatalafada inuu ku dhawaaqo biha niyadii waa sheega inuu ku dhawaaqo qalbiga ma ee carabkana uu kaga daro siay isku kaalmaystaan ayaa sunnaa buu kuleeyahy wa ijtihaadkii culamada wa an takuuna inay ahaato min awali lwudu haddii waajibaad laga hadlaayo maxaa la yidhi awalu juzin min alweji wejiga juska ugu horeeya ee u horeeya dhaqaysa waa inaad niyo la imaata taa waa waajib maxaase sunnaa waxaa sunnaha weji inaadan la sugine qabla alwejhi markaad faraxalanaysa ee hore luqluqashada sandaarsiga intaba inaad niyootaa fiican kuwaasba waa sunan lwudu wey ajir iyo thawaab baad ka heli haddaasan niyoon weydo wejigaa bilaabi haddaad niyo weydo markaad faraxalanaysa maadan niyoonin luqluqashadii maadan niyoonin santaas darajad darajada xagga bilaaban wejigay kaaga bilaaban intaa iyada waxaa weeyaan caaday noqotay liana niyatu tumayizu bayna alcaadaati waalcibaadaat ayay niyadu kala saartaa marka sida sunada ah waxaa weeyaan warka u horeysaad farxalanaysa ee sunanka hore ku jirta iyo luqluqashada iyo sandaarsiga inaad niyada la imaato laakiin hadday waajib noqoto in laisla xisaabtamo waxay waajib noqon niyadu markaad wejiga oo waajibaadka ugu horeeya xubnaha la dhaqaayo aad dhaqaysa meesha u horeysa taas wey marka ogow marka wuxuu kuleeyahay waxaa waajiba wayajib an takhtarina ina niyada la xidhiir biqasri awali juzi min alwaji wejiga juska ugu horeeya la dhaqaayo wayundabu waxaasa sunaa an yatalafada bihaa inuu ku dhawaaqo wa an takuuna inay noqoto min awali lwuduu'i waysada awalkeeda oo farxadashada iyo luqluqashada iyo wayajibu waxaa waajibaya istisxaabuhaa in niyada lala saaxiibiyo ilaa qasli awali lwaji wejiga dhaqidiisa awalkii u horeeya ilaa laga soo gaaro niyada inay gacantaad ku haysato ah yundabudi yuu ka daba tegey marka laleeyahay marka wejiga hala sugay qabla lwajhi soo niyo lagu leeyahay farxalashada soo niyo niyada ayada waa niyo sunno eh tii waajibkeed baa soo socotee niyadayda kaa kala go intaad lulqasho unaad niyooto faraha ka qaadeen wejiga markaad maraysa adoo waxbaba niyoonin waxba kama jirin markaas ah, waa inaad niyooto sunadiisa ajir u hesho laakin ay niyada saaxiib kula tahay ah, niyadii gacantaada ku jirtaa weli xageed gaarsiisay wejigiibaad kula kuftay wejiga markaad gaarsiisay furuudulwudu ya bilowga u horreeya wejigaha niyay ku dhacday khalaas wataabicu taabiciinta kale baa israacayaan waa adagta soo ma inaga brq baan iska haynaa ya waaa isku waaa isku yaa isku waxaya ya fiqi haddii la isla galo waa lakulan ya ha dhudhuujiyaani dah fiican dayib Ah. waxuu yihi <clears throat> min awli waj wudu wayajibu waxaase waajib markaad awal wudu niyoonayso oo farax halkaa diyo kasoo bilaabi waxaa waajib kuwa istisxaadoo niyada inaad la saaxiibso oy kula socoto ilaa gasli awali wajhi wajiga awalkiisa dhaqidiis fain iqtasara cala niya niyada hadduu kukaafto ku gaabsado cinda gasli lwajhi wejiga dhaqidiisa agteeda faraxalkii iyo luqluqashadii iyo sandaarsi midna muuna soo niyoonin wajigu ka bilowday kafaa waa ku filantah waajibaad ma lagula xisaabtami laakin laa yuthaabu laga ajiri siin maayo oo laga hawaabin maayo calaa maa qabla wixii ka horeeyey oo ah min madmadlati luqluqashaa wastinshaaqi istamdaarsiya waqasli kafin sacab dhaqashaa farxalashaa intaas ajir ka heli maysid maxaa ajir uga niyanamaad imaan ajirkan iyo cibaadaadka o dhan niyadaasa cibaada ka dhigi leed ajir iyo ka heli leed maada niyoni soo maaha caadi kuu noqotay wejiga ka bilow waqaslu kafin wayundabu waxaasa la suneeyaa an yusamiya allaha tacaala qofka inuu ilaahay magacaabo markuu weysaysanay bismi uu yihahdo inuu saa yihahda wanagsan xadis kusoo arooray xataa laa wudua liman lam yusami ilahay qofkaan aan magacaabin xadiidkaas waa saxiix yeelay sheekh albani daciif maaha xasan ama saxiix labada mid wey ayib wa an yaksila inuu dhaqo kafehi labadii sacab halaata saddex jeer faraxalashada iyadana waa suno gacmaha qofka farxalanayo fain taraka tasmiyata hadduu tasmiyada iyo bismillahi ka tago camdan ukasbu oga tegayba oo mase sahwan ilo uu iloobayba oga tegay ataa waa la imaanaya biha tasmiyada iyo bismillaahidii fi ahnaaihi ahnaai lwuduu'i waysada dhexdeedu la imaanaya ah, bismillahi fi awalihi wa akhirihi buu leeyahy sida cuntadii o kale sida cuntadii cuntada qofka haduu bismillahi ka tago mar dambe xasuusta muxuu dhihi bismillahi fi awali waakhiri somadhahay ama awali waakhirahu sidoo kale u dhahaya tadna bismillahi fi awali waakhiri buu dhahay fi ahnaahi fain shaka hadduu shakiyo fii najaasati yadihi gacantiisa nijaasa inay qabto ayuu shakiyey ah, weyhaysan rabaa biyaha hor yaala inuu dardarsado rabaa gacantiina inay nijaas qabta in kaloo ka shakiyey kuriha waxaa la nacaa kamsuhaa gacantaa in la tiimbiyo fii duuna alqollatayni fii maayin biyo oo duuna alqollatayni qollatayn ka yar in gacantii la geliyo karahayo wey qabla qasdiha intaan la dhaqin ka hor talaata saddex jeer isagoo farii dhaqin saddex jeer inuu gacanta geliyo karaahiye wey xadiidkii nabiga alay salam ida stayqad axadukum min nawmihi falaa yudkil yaddahu xataa xataa yuksilaha halaaa muslim baa sheegay bukhaariga muslim wa isku da ata yuksilaha bay ku kaaftamay lakin muslim riwaayadi halaaa muslim baa ku daray saddex jeeda fa inahu laa yadri ayna baatat yadu gacantiisa meeshay bariday ma garanayo marka laa yadridaasaa shaki wey marka hadduu qofku shakiyo hadduu yaqiin u hubo inay nijaaso qabto daayadu taa waaba kasii daran tahay lama ogolo biyaha haduu gelina waba nijaasoogeysa haddii duulun qallateen ay nijaasay noqon lakin haddii shaki u imaado karaahiya kuriha khamsuha fi duuni qolatayn qabla qasliha halaatan huma yastaag kadib wuu rumayanaya wayatamadmad waa luqluqan markuu farxasha kadib wayatamadmad waa luqluqanaya waystanshaq waa sandaarsanaya luqluqashada biyaha afka intaad gelisa intaad ku wareejiso ku wareejiso inaad ku wareejisa la rabaa ah, idkhaalu maai fi lfami wa idaaratihi uma maji uma maji waa iska tufaysa istinshaaquna waa intaad san ku jiido neefta ku jiido inaad haddana fi iska siiso waxaa dhan waxa weya nadaafadii ayay qayb weyn ka tahay ayaduna waa sunno sida raajixa ah labaduba sunno wey qaar baa qaba inay waajib yihiin labaduba qaarna way kala qaadayaan kala qaadayaan madmadlada waajiba istishaq waa sunna ayay kala qaadayaan halaathan bihalaahin halaatha saddex jeer inuu luqluqdo oo sandaarsadaa sunnaa bihalaathi kharafaatin saddex cantoobana uu ku luqluqdo ku sandaarsado saddex cantoobo biyoah iyo mid walbaba sankii sandaarsigii iyo luqluqashadii uu marin bithalaati kharafaatin fayatamadmad waa luqluqanaya min waa ka marka sida uu samayn laha saddex jeer ayuu luqluqano sandaarsan saddex cantoobuna sidaa ku samayn soo maa waa marka camaliyadii uma wuxuu leeyahay fayatamadmad waa luqluqanaya min karfatin hal cantooba oo gacanta uu kusoo qaatay biyaah ayuu in gacan tuugiyo deena uu ku luqluqan inbaa ugu hadhay soo maaha uma yastanshaqu inta ku hadhay haddana kusandaarsan hal mar waa sku marin kartaa dadka yaqaan afkii iyo luqluqyadii sandaarsi hal mar yaad ku wada jiidi waa mar tu labaad haddana qaad waa wada marin saddex saas ku wadaysaa taasaa ugu fiican xadis saxiixa kuso arorin dariiqo kalea jirto oo ah inaad halkaas sacab aad saddex jeer fifta ku hayso hal sacab aad isku mariso hal sacabba aad saddex jeer ah, saddex luqluqasha saddex saarsi mid waxaa jirta eh, mid walba sacabkii luqluqashada gaar sacabkiisa mid walba gaar u ah ayadana mida laakiin xadiis saxiixada ay u badan tahay xooga badan waa kan musanifka umatin inoogu sheegay uma uma ytamadu min ukra midii kale ayuu haddana ku luqluqa uma yastanshiq waa sandaarsanaya uma ytamadu min athaalithati markii saddexaad uma yastanshiq waa sandaarsan wayubaaliqu waa xeel dheeraan fiihima fiihimaada waxaa loola jeeda fi lmadmadati walistinshaaq waad ku xeel dheeraanaysaa biyihii si fican ugeli ku luqluqo sankii biyaha gaarsii bacraarka gaarsii fiihima ilaa an yakuuna qofka inuu yahay saa'iman mid sooman mooyeene fa birifqin tartiib hadduu sooman yahay ha u rifqiyo ha u dhimriyo yoonan aad ugu kaxaynin add ku kaxeeyo fif u xoog ku yiraahdo waxay gelaysaa maskaxdii gudahay geli joof bay geli waxay gelaysaa dimaaqay gelaysaa waxa hadduu qofka sooman uu dimaaqiisaas ama joofkiisa waxgaalaana soonkiisa waa buraya xadiidkii laqiid binu samara sunanka nabig alay slam wuxuu yiri wabaaliq fi istinshaqi ila an takuna saaiman wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuna saaiman inaad sooman tahay mooyaane istinshaaqa ku xeel dheerow ayuu ku yiri rasulka alay salatu wasalaam marka laakiin haddii la soomanya waa in la iska taxadaraa uma kadib yaqsilu wuxuu dhaqayaa wajhu halaathan saddex jeer buu dhaqayaa aha meen ju jirnaa wd waa yar dheer lakin bilbilow baan ahay wejiga dhaqidiisaa noo joogo insha allah bari aqbalowna